الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار waxaan ku soo jirnay kitaabkii الducاء min الkitaabi والsuنة لشhaykh الدكتور سعيid بن علي بن وهف القaxطاني xafidaه الlah waxaan soo marnay ducooyinka qur'aanka ku soo arooray iyo sunnada ducooyinkii waxaan ku jirnay sunnadii rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam ka sugnaa oo la doonayo qofka muslimka ah markasuu doonayo ilaahay inuu baryo inuu ku ducaysto waxaan maraynay ducada lixdan iyo toddobaad allahuma inii cabduka wabnu cabdika wabnu ammatik naasiyatii biyadik maadin fiya xukmuk cadlun fiya qadaa'uk as'aluka allaahuma bikulli ismin huwa lak سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي ducadan waxaa rasuulkeena sal allahu alayhi waalihi wasalam ka wariyey cabdullaahi bnu mascuud radia allahu canhu saxaabiga jaliilka ah xadiidkanna waxaa soo saaray alimaamu axmed baa soo saaray walxaakim iyo aabaraani baa fii mucjami fii mucjami اlkabiir sidoo kale ku wariyey wabni abi shayba xadiidkan waxaa xasan ka dhigay ah, alxaafid ibnu xajar fii takhriij اladkaar waxaana sidoo kale saxiixiyey moxamed ibn naasiridiin alalbaniy baa wuxuu ku saxiixiyey fii takhriiji اlkelimi اطayib kitaabka saxiixu اlkelim اطayib lagu magacaabo oo aan horay usoo akhrinay buu sheekhu xadiidkan ku saxiixiyey xadiidkan markaa iyo ducadan waa duca runtii aada iyo aad u wanaagsan oo rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam allah jala wacala wuxuu ku baryey magacyadiisa asmaa اllah اlxusnaa buu ilaahay ku baryey oo allah subxaanaه wa tacaalana mu'miniinta wuxuu amray in alle subxaanaه wa tacaala ay magacyadiisa ku baryaan walilaahi اlasmaaء اlxusnaa fadcuuhu biha ilaahay ku barya magacyo wanaagsan buu leeyahay rasuulkeena sal اllahu alيه wasalam markaa wuxuu yihi allahuma inii cabduka allow addoonkaagaan ahay ibnu cabdika addoonkaaga waladkiisii baan ahay addoonkaaga kuu sii dhalay baan ahay ibnu ammatika haweentii addoommada ahaydee ilaahay caabudaysay amada waad garanaysaan waxaa lagu magacaabaa haweenta maalan waa lagu magacaabaa khaasatan waxaa lagu sii magacaaba midda aanan xorta ahayn ibnu ammatika ayaan ahay naasiyati foodaydu biyadika gacantaaday ku jirtaa micno waxaa laga wadaa umuurtaydoo dhan waxay ku jirtaa gacantaada naasiyada waxaa la dhahaa luga alcarabiya muqadamat ra'si weeyaan laakiin micnaheedu naasiyatii biyadika markaad leedahay waxa weeyaan yatasaraf fiihi kayfa yashaa wayaxkum fiihi bima yuriid laa mucaqiba lixukmi walaa raadda liqadaa'ihi weeyaan umuurtaydoo dhan adiga haya rabbiyow addoonkaagii baan ahay midkii addoonka ku ahaa waxaa ahay kii uu dhalay addoommadaadii mid midday dhashay baan ahay iyo midkay dhashay naasiyatii umuurtaydoo dhanna biyadika gacantaaday ku jirtaa maadin wuu tegey fiya dhexdayda xukmuka xukunkaaga iyo qadarkaaga iyo waxaad amartay oo dhan waa mid markaa aniga igu soconaya weeyaan alxukm addiini alsharci wاlxukm اlqadari labada way soo gelayaan rabbigo markaa waxaad doonto unbaa ahaanaya waxaad diidana sidoo kale waxaa haysiin kara male qadarkaagii iyo qadahaagii way gu socdaan weeyaan maadin waxaa tegay fiya dhexdayda xukmuka rabbigo waxaad xukumtay waxa weeyaan dhinac ka mari maayo waxaad xukuntay un baan ku soconayaa qadarkaagii un baan ku soconayaa kadib rasuulkeena sal allahu alay wasalam wuxuu yidhi cadlun cadaalad weeyaan oo caadil baad ku tahay fiya dhexdayda qadaa'uka waxaad xukumtay ilaahay wuxuu xukumay waxa weeyaan waa xaq weeyaan wuxuu kugu xukmiyey oo ku siiyey cadaalad buu kuu sameeyey oo dulmi kuguma samayn sidaasuu leeyahy rasuulkeena sal allahu calayhi waaalih wasalam waxaad qaraysaa cadun fiiya qadaa'uka markaad leedahay wax kastoo alle subxaanahu wa tacaala dushaada uu ku qadaray ama ku xukmiyey ama caafimaad ha ahaado ama jiro ha ahaato ama hudantinimo ama faqri ama xanuun ama nolol iyo geeri waxay noqotaba ha ahaatee allah subxaanahu wa tacaalaa caadil buu ku yahay markaa wuxuu ku siiyey oo dhan ha odhanin marka alle subxaanahu wa tacaala jawr iyo dulmi buu ugu sameeyey maxaa yeelay allah subxaanahu wa tacaala qur wuxuu ku yidhi wamaa rabbuka bidallaamin lilcabiid alle subxaanahu wa tacaala addoommadiisa markaa ma dulmiyo intaa rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam ammaantaa markuu soo jeediyey oo allah subxaanahu wa tacaala uu ammaanay buu hadduu weydiisanayaa waxbuu weydiisanayaa allah subxaanaه wa tacaala waana sida laga doonayo qof kastoo ilaahay baryaya inuu marka hore allah subxaanaه wa tacaala ammaano miduu alle subxaanaه wa tacaala mutaystay annagoon markaa allah ammaani karin ammaanta uu xaqa u leeyahay annagoon ammaani karin markaad ilaahay wax ka raadinayso waa inaad markaa si fiican u ammaantaa as'aluka rabbiyo waxaan ku weydiisan bikulli ismin magac kastoo huwa laka adiga kuu sugnaaday waa tawasul buu rasuulkeena sal allahu alah wasalam asmaa ku samaynayaa waana ducooyinka la ducaysto waxa weeyaan noocyada ugu wanaagsan in magacyada allah subxaanahu wa tacaala lagu tawasuloo lagu baryo bikulli ismin magac kastoo huwa laka adiga kuu sugnaaday baan wax kugu weydiisanayaa magacaasoo samayta bihi aad ku magacowday nafsaka naftaada adiga aad ku magacowday ilan alle subxaana wa tacaala asmaada isagaas ku magacaabay aw anzaltahu ama waxaan kugu baryayaa magac anzaltahu aada soo dejisay ku soo dejisay fii kitaabika kitaabkaaga maalan kutub almunazala oo ambiyadaada aad ku soo dejisay magacyadaad ku sheegtay baan kugu baryayaa aw callamtahu ama magacaad bartay axadan ruux oo min khalqika addoommadaada ka mid a ama ambiyadii iyo malaa'igtii ama nebi moxamed sal allahu calayhi wasalam asmaada aada bartay oo dadka kale aynan garanaynin baan rabbiyoo kugu baryayaa aw callamtahu axada min khalqi aw istaaarta bihi aw istaaarta ama aada la gooni noqotay bihi magacaasbo fii cilmi اlhaybi cilmi hayb dhexdiisa oo cindaka agtaada ahaaday magac markaa khasasta bihi nafsak magac adiga aad isku magacaado cid garanaysa aynan jirin baan kugu baryayaa ilan allah subxaanaه wa asmaa buu leeyahay rasuulkeena sal allahu alayhi waaalihi wasalam allah jala wacala wuxuu leeyahay yuu yidhi sagaashan iyo sagaal magac buu leeyahay subxaanahu wa tacaala qaar dadkuu baray qaar isaga alla subxaanahu wa tacaala goolin la noqday qaar kutubtuu ku soo dejiyey magacyadaasoo dhan baad markaa weydiisanaysa ilaahay ku baryaysaa ayib aw istaaarta bihi fii cilmi اlgaybi cindak ama magac markaa aad gooni la noqotay oo cilmu hayb aada gooni kula noqotay oo cid garanaysa aynan jirin magacaasaan kugu baryayaa rabbiyo maxaan kaa baryi an tajcala alqur'aana an tajcala inaad ka yeesho alqur'aana qur'aankii rabiica qalbii kii qalbigayga qoynayay inaad ka yeesho kii qalbigayga farax gelinayay inaad qur-aanka ka yeesho Ah, rabiica waxaa lagu magacaabaa xiliyada ayuu ka mid yahay waa xilliga soomaalidu ay u taqaano guga weeyaan gugana wuu roob badan yahay soo maaha carabtu rabiic bay dhahaan wakhtigaa waa wakhti roobkaa badan dadku waa farxayaan ilan xoolihiibaa u noolaanaya dhulkiibaa u noolaanaya beerihiibaa u noolaanaya marka ilaahay waxaad ka baryaysaa qur-aanka inuu ka yeelo qalbigaaga kii noolaynayey oo iimaan gelinayey oo shakiga iyo shubahaadkao dhan kaa saarayay inaad inuu allah subxaana wa tacaala ka yeelo sidoo kale waxaan kaa baryay inaad qur'aanka an tajcala alqur'aana rabiica qalbi inaad ka yeesho wa nuura iyo kii markaa nuurinayey sadrii laabtayda kii nuurinayay qur inaad ka yeesho alladii yashriqu fii qalbi bianwaari اlmacrifa inuu alle subxaana wa tacaala qur-aanka qalbigayga ku nuuriyo ayaan baryayaa weeyaan sidaasaad leedahay oo alle culum uu kuu faro qur-aankii kuu fududeeyo cudurrada qalbigaaga ku jira ilaahay uu kaa saaro wa nuura sadrii baan rabbiyow kaa baryayaa laabtayda inaad qur-aanka ku nuuriso iyo inaad ka yeesho wajalaa'a xusni murugtayda kii tagsiinayay oo feedayey aljalaa huwa alinkishaaf weeyaan murugta kii iga qaadayey oo iga feedayay qur-aanka inaad ka yeesho wadahaaba hami iyo murugtayda kii markaa tagsiinayey qur-aanka inaad ka yeesho qur-aanka ilan waa shafo weeyaan alle subxaana wa tacaala siduu tilmaamay wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaaء waraxmat lilmu'miniin qur xaggiisa waxaan ka soo dejinaynaa dawaan ka soo dejinaynaa qayb waxaa weeyaan qur-aanka oo dhan waa mintaas markaa iyo maadaas culammadu way ka hadlaan maa huwa shifaaء qur marka xaggiisa shifa ku jira isagoo dhan waa shifa waraxmatun iyo naxariis buu u yahay lilmuminiina sidoo kale alle wuxuu yidhi qur'aanka isagoo tilmaamaya inuu dawo yahay qul huwa liladiina aamanuu hudan wa shifaa waxaa tidhaahda nebi maxamedow qur-aankan aad diidan tihiin isagu huwa liladiina aamanuu kuwa rumeeyey hudan hanuun buu u yahay iyo washifaa caafimaad buu u yahay iyo dawo qur-aankii marka ilaahay ka baryaysaa an tajcala alqur'aana rabiica qalbii wa nuura sadrii wa jalaa'a xusnii wa dahaaba hamii wa gamii qur-aanka intaasoo dhan buu sameeyaa qalbigaagii buu qoyayaa oo iimaankaagii buu markaa xoojinayaa nuur buu kuu keenayaa murugtii buu kaa feedayaa hamigii uurkutaalladii iyo waxoo dhan buu kaa qaaday qaarkood waxay ku darayaan axaadiida wadahaaba hamii wa gamii hami waami dadka qaarkii inuu qorayo waa laga yaabaa hami hamiga iga tagsiinayey iyo waami markaa xanuunka qalbiga iga tagsiinayey ama murugta iga tagsiinayey xadiidkan rasuulkeena sal allahu alayhi waaalih wasalam markuu saxaabada u sheegay xadiidka macnihiisay aad iyo aad bay markaa ula yaabeen way ku farxeen waxa macnee uu kulansaday bay marka aada ula yaabeen rasuulka allah waxay ku yidhaahdeen soo ma baranno ducadan ooma xifdinno rasuulkeena sal allahu alay wasalam wuxuu yidhi yembaqii liman samicahunna an yatacalamahunna waxaa u habboon oo u fiican qofkii ducadan maqla inuu xifdiyo uu ku ducaysto sidaasuu yihi rasuulkeena sal allahu alayh waaalih wasalam badanaana walaalayaal dadka waxaa haysta ugu badan zabankan waa saddexdaa sheeye rasuulkeena sal allahu alah wasalam ilaahay uu ka baryay inuu ilaahay ka qaado waa xusni iyo hami iyo ami weeyaan xusniga waxay leeyihin waa murugta ku dhaaftaye marka aad in badan ka fikirayse waa hore kugu soo dhacday hamigana waa tan hadda joogta dhibaatada hadda ku haysatood ka fikirayso amigana waa waxa soo socda saddexdaasunbuu qofku ka cabsadaa wax kusoo dhaafayood ka fikirayso qalbigaaga kusoo noqonaya wax hadda jooga oo aada leedahay war maxaa igu dhici doonaa arrinku siday noqon doontaa wax hadda ku haysta iyo wax aad ka fikirayso war amay nagu dhacaan saddexdaaba waxaa daweynaya xadiiskana daweynaya markaad leedahay asaluka bikulli ismin huwa laka samayta bihi nafsaka aw anzaltahu fii kitaabika aw callamtahu axada min khalqika aw istaqfarta bihi fii cilmi haybi cindak an tajcala alqur'aana rabiica qalbii wa nuura sadrii wa nuura sadrii wa jalaa'a xusnii wa dahaaba hammii wa hammii bay odhanayaan riwaayaad kale kii tagsiinaya hammigii iyo hammigii oo ah waxaa hadda jooga oo dhib ah iyo waxa soo socdaad ka cabsanayso marka ducada aad bay u fiican tahay ha lagu dadaalo in la xifdiyo sida rasuulkeena sal allahu alayhi waaalih wasalam uu tilmaamay qofkii maqlaa waa inuu xifdiyayo ducada bartaa qur-aankana waa shifo allah subxaanaه wa tacaala siduu tilmaamay ducada lixdan iyo sagaalaad umuna caaisha rasuulka ka waninaysa radi allahu canha rasuulkeena sal allahu alayhi wasalam wuxuu ku ducaysan jiray allahuma musarifa alquluubi sarif quluubana calaa aacatik xadiidka muslim baa soo saaray fii kitaabi اlqadr buu ku soo saaray allahuma allo musarifa alquluubi kan quluubta gedgediyow allah subxaanaه wa tacaala quluubta wuu gedgediyaa sarif ay habit quluubana ilaahow kus quluubteenna calaa aacatika aacadaada rabbiyo ku sug xadiidkan markaa arin weyn buu ka hadlayaa oo qalbiga ku saabsan horey waxaan usoo marnay oo usoo sheegnay qalbiga inuu ku jiro markaa bayna asbucayni min asaabic araxmaan yuqalibuhaa kayfa yashaa qalbiga in markaa la gedgediyo oo qofka muslimka la doonayo markaa ilaahay inuu qalbigiisa xaqa ku sugo diinta toosan markaa uu ku sugo aacadii alle subxaana wa inuu allah subxaana wa qofka waafajiyo ilaahay uu ka baryo aacada aada leedaha marka rabbi ugu sug waxay noqon karaa salaadii ah, salaadu waa aaco rabbi weeyaan siyaamkiibuu noqon karaa ilaahay inuu kugu sugo qalbigaaga ku sugo zakadii bay noqon kartaa arrimahaasoo dhan markaa ilaahay baa laga baryayaa jala wacala rasuulkeenna sal allahu calayhi waaalihi wasalam in badan buu ducadaa ku ducaysan jiray mid la mid ahna way noo soo socotaayo waan soo maraynaa allaahumma musarif alquluubi sarif quluubana calaa daacatik anas bni maalik rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam wuxuu ka warinayaa inuu ku ducaysan jiray rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam yaa muqaliba alquluubi yaa muqaliba alquluubi allaha quluubta gedgediyo habit qalbii rabbiyow ku sug qalbigayga calaa diinika diintaada ku sug xadiidka tirmidi waa soo saaray kitaabu dacawaat anas wuxuu leeyahay radia allaahu canhu waan soo sheegnay inuu ahaa khaadimkii rasuulka sal allahu calayhi wasalam in badanna u duceeyey kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam rasuulka alle wuxuu ahaa yukiru an yaquula mid badiya oo aad iyo aad buu u badin jiray sujuuduu ku ducaysan jiray salaadaha dhexdoodu ku ducaysan jiray yaa muqaliba alquluubi kan quluubta gedgediyow habit qalbii calaa diinik qalbigayga ku sug diintaada taasuu ku ducaysan jiray buu yidhi anas anas wuxuu leeyahay arrinkan markaan maqlay rasuulkan weydiiyey waxaan ku idhi yaa rasuula allahi aamanaa bika wa bimaa ji'ta bihi fahal takhaafu calaynaa rasuulkii allow waa ku rumaynay waxaad la timidna sidoo kale waa rumaynay qur'aankii iyo diintii miyaad markaa noo cabsanaysaa inaan diintii ka noqonno qaala rasuulu اllahi sal اllahu calayhi wasalam rasuulka alle wuxuu yidhi nacamha waan idiin cabsanayaa ina alquluuba quluubta bayna usbucayni min asaabici الraxmaan yuqalibuhaa kayfa yashaa waan idiin cabsanayaa yidhi maxaa yeelay quluubta bayna os usbucayni bay ku jiraan markaa laba furo alle subxaana wa tacaala uu leeyahay sifaadkiisa alle subxaana wa tacaala laysa ka milihi shay wa huwa samiic اlbasiir sidaasaan ku maraynaa min asaabic araxmaan bay markaa quluubtii ku jiraano yuqalibuhaa alle wuu gedgedini kayfa yashaa siduu doono u gedgedinay xadiidkaana tirmidi baa soo saaray oo waa xadiid markaa saxiixa weeyaan arrimahaasoo dhan markaa waxay tusayaan in qofka muslimkaa qalbigiisa in badan uu ka fikiro in la doonayo ducooyinkiisa ugu badan inay noqdaan ilaahay inuu ka baryo qalbigiisa inuu ilaaliyo oo uu xifdiyo oo uu diinta habaat ku siiyo uu ku sugnaado uusan argixin uusan markaa dhaqdhaqaaqin uusan shakiyin diinta nebi moxamedee allah subxaanaه wa tacaala uu usoo dhiibayay xaqa ah ina diina cinda allahi اlislaam uu ku taagnaado wax kastoo ku dhaco uu ku sabro taasaa la doonayaa ducada toddobaatan iyo koobaad rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam wuxuu ku ducaysan jiray allahuma inii as'aluka alyaqiina wاlcafwa wاlcaafiya fi اddunya wاlaakhira taasuu ku ducaysan jiray allaahuma allow inii as'aluka alyaqiina yaqiin baan rabbigo ku weydiisanayaa waalcafwa iyo cafin baan ku weydiisanayaa dembigayga inaad dhaafto iyo waalcaafiya caafimaad baan ku weydiisanayaa taasaan ku weydiisanaya cafigu waxa weeyaan atajaawuz can اdembi rabbiyow dembiga inaad ii dhaafto caafiyadana hiya kalimaة jaamica fii ta'miin اllahi tacaala lilcabdi inuu alle subxaanaه wa tacaala ku nabadgeliyo cudurada iyo shakiga iyo dunuubta dadka ay ku dhacaan ilahay inuu kaa badbaadiyo oo allah subxaanaه wa tacaala uusan ku imtixaanin shar iyo balaa o dhan inuu kaa ilaaliyo cudurada kaa ilaaliyo caafiyada taasaa soo gelaysa allahuma inii asaluka alyaqiinan ku weydiisanayaa yaqiinta waxa weeyaan arinka arin sugan oo shaki uusan ku jirin oo wax shaki uusan soo gelaynin taasaan rabbiyo ku weydiisanayaa saasuu ku dacaysan jiray rasuulkeena sal allahu alayhi waaalihi wasalam xadiidkan tirmidi baa soo saaray albukhaarina sidoo kale fi ladab اlmufrad buu ku soo saaray lafdiga markaa tirmidi wuxuu ahay leeyahay culimmadu oo rasuul ka soo arooray rasuulka maalin sal allahu alayh wasalam wuxuu yidhi saxaabada ku yidhi salu llaha alcaafiya fi اdunya wاlaakhira maalin kale wuxuu yidhi salu llaha alcafwa wاlcaafiya faina axada lam yucطa bacda اlyaqiini khayra min alcaafiya xadiidkanna markaa culammadu way saxiixiyeen oo albani raxmat ullaahi tacaala calayhi wuu saxiixiyey shawaahidiisuu markaa saxiix kaga dhigay waa duco marka aad iyo aad u wanaagsan oo in allah subxaanahu wa tacaala yaqiin la weydiisto ilaahay inuu ku siiyo yaqiin oo diintan aadan ka shakinin dad baa maalin kasta shaki ku dhacaya markay waxyar dhib la kulmaan ama islaamkiibay ka shakinayaan ama rusushiibay ka shakinayaan kadibna qofkii wuu tegayaayo diintii uu ka bixi lama rabo markaa ilaaha yaqiin hala weydiiso wاlcafwa hala weydiiso wاlcaafiya fi dunya wاlaakhira addunyada inta nagu loolyahay ee aakhiraba ilaahay inta hala weydiiso rasuulkeena sal allahu alayhi waaalih wasalam taa ayuu ku ducaysan jiray waana duco sugan sidaan soo marnay oo rasuulkeena sal allahu alayhi waaalih wasalam waa ducooyinka uu ku dadaali jiray axaadiid kale waxay tilmaamayaan oo xadiidkan xoojinaya rasuulkeena sal allahu alayhi waaalih wasalam waxaa jira dacawaad uusan ka tegi jirin subaxdii iyo galabtii uu ku ducaysan jiray oo ay ku jirto cafwi iyo caafiya ilahay inuu weydiisto waxaa jira xadiid abu daawuud uu soo saarayo saxiixa cabdullaahi bni cumar radi allahu canhu wuxuu leeyahay lam yakun rasuulu llaahi salى اllahu alayhi waaalih wasalam yadacu haulaai dacawaat xiina yumsi wa xiina yusbix rasuulkeena sal allahu alayhi waaalihi wasalam muusan ka tegi jirin ducooyin buu ka tegi jirin baa jira rasuulkeena sal allahu alayhi waaalihi wasalam oo subax iyo galab ilaahay uu ku baryi jiray ducadaa maxay tahay wuxuu odhan jiray allahuma inii asaluka alcaafiyata fi dunya wاlaakhira allahuma inii asaluka alcafwa wاlcaafiyata fii diinii diintaydan cafwi caafiya ku weydiisanayaa wa dunyaaya iyo adduunyadayda wa ahlii ahalkayga iyo wamaali taasuu ku ducaysan jira allaahuma astur cawraatii ilaahu ceebahayga astur wa aamin rawcaatii waxaan ka cabsanayana rabbiyu iga aaminsiiyo iga ammaangeli allaahuma axfadnii min bayni yadaya ilaahow hortayda ii xifdi wa min khalfii gadaashayda rabbiyow ii xifdi wacan yamiinii midigtayda wa can shimaalii bidixdayda wa min fowqi korkayga ilaahow xifdi wa acuudu bicadamatika rabbiya waxaan magan weynidaada an ukhtaala min taxti hoostayda in la yimaado ikhtiyaal assassination waxaa lagu magacaabo weeyaan rabbiyo in lagu sameeyo oo anigoon ka warqabin kadis la dilaan rabbiyo kaa magan ducada rasuulkeena sal allahu calayh wasalam galab iyo subax muusan ka tegi jirin arrimahaas dhan markaa waxay xoojinayaan xadiidka hore ee rasuulkeena sal allahu alayhi waaalih wasalam ka sugan ee uu tilmaamay in allah subxaanaه wa tacaala la weydiisto cafiya caafiya ayib xadiidka ama ducada toddobaatan iyo labaad waxa weeyaan inuu qofku ku ducaysto allaahuma axsin caaqibatana fi اlumuuri kulliha waajirna min khizyi اdunya wacadaabi اlaakhira xadiidka rasuulka sal allahu calayhi waaalih wasalam waxaa ka warinaya bishir ibnu arudah saxaabiga lagu magacaaba rasuulka sal allahu calayhi wasalam ka warinaya xadiidka axmed baa soo saaray iyo xaakim waabaraaniyu fi lkabiir culummadu waxay leeyihiin alxaafid alhaytami fii majmaci zawaa'id wuxuu ku yidhi rijaalu axmed wa axadu asaniid aطabaraani hiqaat waqaala alarnawuط fi tacliiqihi cala اlmusnad rijaaluhu muwahaquun shucayb alarnawuud baa xadiidkan markaa raggiisa wuu towhiiqiyey laakiin culammada qaarkood waxay yidhaahdeen xadiidkan iyo ducadan waa daciif weeyaan laakiin culammadu waxay leeyihiin ducadu hadday macnaheedu saxiix yahay macnaha ay sheegayso ducadii hadduu saxiix yahay iyo axaadiid kale loo helayo tusaysa inuu meelo kale ku sugnaaday alfaada ducada kusoo aroortay waa lagu ducaysan karaa wuxuu ku ducaysan jiray allahuma axsin allow wanaaji caaqibatana ciribteenna dambe fi lumuuri kullaha kulliha umuurtoo dhan caaqibadeenna dambe ilaahu noo hagaaji waajirnaa rabbiyow naga ilaali min khizyi dunyaa adduunyada markaa khizyigeeda naga ilaali wacadaabi alaakhira iyo cadaabta aakhira rabbi oo naga ilaali marka duco fiican weeyaan khizyiga khizyi dunya culammadu waxay leeyihiin dulli iyo markaa iyo alhawaan rabbi oo naga ilaali adduunyada inaad ku dullowdo caaqibadana rabbi oo noo hagaaji markaa duco lagu ducaysto weeyaan oo culammadu markaa ay soo guuriyaan qaarkoodna ragga warinayay sanad asaaniiddaas ku jira waxay yidhaahdeen waa rag fiican qaarna waxay tilmaameen xadiidka inuu yahay daciif facalaa kulli xaal waa duco wanaagsan oo lagu ducaysan karo haddii qofku uu kaga maarmana ducooyinkan soo marnay saxiixada ahna dhib ma laho waa nabad iyo caano toddobaatan iyo saddex ducada toddobaatan iyo saddexaad waxa weeyaan qofka inuu ku ducaysto rabbi acinnii walaa tucin calaya waاnصurnii walaa tansur calaya wاmkur lii walaa tamkur calaya wahdinii wayasir اlhudaa ilaya waاnsurnii calىa man bagىa calaya رب اجعل لي لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطواعا إليك مخبتا أواها منيبا رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي sidaasuu rasuulkeena sal allahu calayhi waaalih wasalam ku ducaysan jira xadiidka waxaa warinaya cabdullaahi bni cabaas radia allaahu canhuma rasuulkeena sal allahu calayhi waaalihi wasalam ducadaanuu ku ducaysan jiray wuxuu odhan jiray rabbi rabbiyow acinii rabbiyow ii kaalmee walaa tucin calaya dushayda marka ha iga kaalmaynin cadowga ha iga kaalmaynin weeyaan walaa tucin calaya umuurtoo dhan rabbiga iwaafaji daacadaada iwaafaji cibaadadaada jidka ugu wanaagsan iyo ariiqa ugu wanaagsanee lagugu caabudo rabbiga igu toosi walaa tucin calaya markaa cadowga ama naftayda ama shayطaan markaa ha iga kaalmaynin wansurnii rabbiyow ii gargaar walaa tansur calaya shayطaan markaa iyo ama naftayda i amraysa waxyaabaha xun rabbiyow iiga gargaar oo iyada yaynan iga qaalib noqonin walaa tansur calaya nafta ha iiga gargaarin oo iyada yaynan iga guulaysanin wamkur lii rabbiyow markaa waxaa weeyaan umuurtaada ii fudude oo acdaadaada iiga gargaar ee anzil makraka biman araada bi sharan wa suu'an culammada qaarkood sidaasay ku fasireen qofkii dhagar ila doona rabbiyow dhagartiisa ku celi wamkur lii rabbiyow markaa ii dhagar qofkii dhib ila doona walaa tamkur calaya dushayda markaa ha iiga dhagrin oo ninkaa dhagarta wada rabbiyow iga guulaysan cadowga ah ee doonaya naftaydii inuu leexiyo rabbiyow mucaamalada uu doonayo dhagarta uu doonayo inuu igu sameeyo rabbiyow adigana ku samee weeyaan ilan dad badan baa waxay doonaya inay ku dhagraan ha ku khiyaamaan ahalkaagii bay kugu khiyaanayaan maalkaagii bay kugu khiyaanayaan adigoo aaminay ducadaasaa lagu ducaystaa marka ilaahay wuu kaga gargaari walaa tamkur calaya wahdinii rabbiyow ihanuuni wayasir alhudaa ilaya ilaahu hanuunka ii fudude hidaayada markan waan soo marnay allah subxaanaه wa tacaala mar kasta hidaayo laga baryaa faatixada aan akrinayno waxa ugu horeeya aan allah subxaanaه wa tacaala ka baryayno raxmo weeyaan kadibna hidaayaan weydiisanaynaa kadibna nicmaan weydiisanayna ilaahay marka hanuun allah subxaana wa tacaala markasta in la weydiisto weeyaan wahdinii rabbiyow i hanuuni wayastir wayastir ilhudaa ilaya hanuunkana rabbiyow ii fududay jidkiisii inaan raaco oo aanan ka leexanin asbaabta iyo jidadka khayrka lagu helayana iyo hanuunka rabbiyow inaan ku hagaago igu toosi oo cibaadadii aanan markaa igu cuslaanin cibaadadii ii fududee wansurnii rabbiyow iga gargaar calaa man baqaa calaya qofkii igu xadgudbana rabbiyow iga gargaar wansurnii walaa tansur calaya wansurnii calaa man baqaa calaya wansurnii rabbiyow ii gargaar walaa tansur calaya marka cadowgii marka dushayda ha iga gargaarin oo cadowgii yeenan iga guulaysan ibnu taymiya raxmat ullaahi tacaala calayhi oo ducadan badin jiray shaykhulislaam axmed ibn cabdilxaliim ibn cabdisalaam alxaraaniy wuxuu yidhi ducaaءun caadilun weeyaan laa ducaaءa muctadin duca waxa weeyaan ilaahay inuu cadli kuu sameeyo aad ka baryayso markaad leedahay wansurnii walaa tansur calaya unsurnii calaa caduwii muطlaqan weeyaan ilaahu cadowgayga iiga gargaar markaad baad leedahay cadowgaygoo dhan rabbiyow iiga gargaar ibnu taymiya ducada aad buu ugu ducaysan jiray raxmat ullaahi tacaala calayh maadaama la dhibay oo imtixaan badan lasoo mariyey ducadan rasuulka ka sugan sal allahu alayh wasalam aad buu ugu ducaysan jiray allahuma jcalnii ilaahu iga yeel laka shakaaran mid kugu shukriya kaiira shukri rabbiga uga yeel maxaa yeelay ilaahay marka lagu shukriyo waxa weeyaan nicmadii wuu kuu badinayaa nicmadana badanaa waxay tagtaa marka ilaahay shukrintiisa la badin waayo ama nicmada ilaahay uu ku siiyey markaad qiri weyso markaasaa lagaa qaadayaa nicmadii allahuma ajcalnii rabbiyow iga yeel shakaaran laka mid kuu shukriya laka dakaaran dakaaran laka mid ku xusa in badan kaiira dikri rabbiyow iga yeel dikriga alle subxaanaه wa tacaala iyo fadligiisa waan soo marnay alaa bidikri اllaahi taطmiئinu اlquluub dikriga ilaahay qalbiga ku dega qalbigaa ku nuura laka rahaaban rabbiyow rahaaban laka mid kaa cabsada rabbiyow iga yeel khaa'ifan minka fii kulli axwaali ama habeen ha ahaado ama maalin ha ahaato dadku dembiyada habeenkii bay qarsadaan ama safar aan ku jiroo dadkii aan la joogay aan ka soo tago ama aan la joogo ama ha iga maqnaadeen rabbiyow meel kastoon ku sugnahay mid kaa cabsada rabbiyo iga yeel oo haga dhigin mid um kaa cabsada dadka markaan la joogo laka rahaaban mid kaa cabsada rabbiyow iga yeel laka midwaacan mid ku adeeca oo kuu hogaansama rabbiyow iga yeel qowlkaaga iyo amarkaaga rabbiyow mid yeela iga yeel laka midwaaca laka mukhbitan rabbiyow mid kuu soo noqda oo ku weyneeya oo kuu khushuuca rabbiyow iga yeel laka mukhbita mid kuu soo noqda mar kasta oo rajaaca kuu khushuuca ilayka xaggaaga awaahan xaggaagaan u noqonayaa muniiban oo aan markaa u noqonayaa ilayka awaaha alawaaha waxay leeyihiin waa kaiiru tadaruci wاdducaa'i wاlbukaa rabbiyo adigaan ku baryayaa waan kuu soo noqonayaa dembiyadii oo dhan waan ka soo noqonayaa iyo waxaan galay muniiban ilayka muniibiina ilayhi waاtaquuhu waaqiimu الsalaa muniiban mid adiga kuu soo noqonaya rabbiyow ahaye rabbi taqabal rabbiyow taqabal towbatii towbadeeda aqbal towbadii waxaa la doonaya markaad ilaahay ka baryayso shuruudihii inaad la timaado dembigii inaad ka tagto inaad ka shallayso inaadan mar kale u noqon dembiga haddaad markaa sidaa samayso ilaahay wuu ka aqbalaya rabbi rabbiyow taqabal towbatii towbadeyda aqbal waqsil rabbiyow dhaq oo iga tirtir xawbatii dembiyadaydoo dhan iyo imigii waxaan galay oo dhan rabbiyow iga tirtir ajib rabbiyow iga ajiib dacwadii dacwatii dacwadan aan ku baryayo iyo ducadan rabbiyow iga aqbal wahabbit rabbiyow sug xujatii xujadaydana sug markaan doodayo oo aan dadka la doodayo ilan dad baad isqabsan kartaan inuu alle subxaana wa tacaala xaqa ku waafajiyo oo uusan dhinac ku marin wahabbit rabbiyow sug xujatii xujadayda sug ama culammada qaarkood waxay leeyihiin waxaa laga wadaa su-aalulqabrigii baa ilaahay laga baryaya almunkar wanakiir markay dadku wax weydiinayaan ilaahay inuu su-aasha fiican kugu sugo wahabbit rabbiyow sug xujatii xujadayda sug wahdi qalbii rabbiyow qalbigayga hanuuni oo inaan xaqa ku hadlo baatilkana reebo macruufka inaan faro munkarkana celiyo rabbiyow qalbigayga ku hanuuni wahdi qalbii rabbiyow qalbigayga hanuuni qalbiga qofka markuu hanuunana jawaarixdii iyo badankiina wuu hanuunayaa wasadid lisaanii rabbiyow qalbigayga toosi oo xaqa rabbiyow aan ku hadlo yaanan baail ku hadlin allah subxaanahu wa tacaala qofku qalbigiisa hagaajiyana waxa weeyaan waxoo dhan baa u hagaagi qofku carabkiisa hagaajiyo carabkaan xubnaha allah subxaanaه wa tacaala uuna siiyey kuwa ugu dhaqdhaqaaqa badan wa ibn اlqayim aljawsiya wuxuu leeyay ibn raximah اllahu tacaala caribka inta uu dhaqdhaqaaqo bani aadamka xubnihiisa qaar ka mida ah hadday dhaqdhaqaaqi lahaayeen qofka ma noolaan lahayn buu yidhi wuu dhiman lahaa carabka maalintii waxa kaga hadlayno iyo waxa aad maaragta carabkaaga soo marayo marmar aad ku hadlayso waa wax la yaabla weeyaan marka ilaahay in laga baryo wasadid lisaani qalbigayga carabkayga rabbiyo toosi inaan xaqa ku hadlo inaan kugu xuso oo aan baail markaa ku hadlinna taa alle subxaana wa tacaala in laga baryo waslul rabbiyow siib sakhiimata qalbii qalbigayga waxa ku jira markaa cuqdad ahna waslul rabbiyow siib oo iga bixi sakhiimata qalbii qalbigayga cuqdadiisana rabbiyow ka saar sakhiimada waxay leeyihiin alxiqd waxa weeyaan xiqdiga waa lagu magacaabaa alkhil sidoo kale khiyaanada alxasad waxaa qalbigaaga ku jira xasadkaa alkish qofkoo la khiyaano albaqdaa lilmuminiin muminiintaoo markaa loo caroodo waxyaabahaasoo dhan ilaahay baa markaa laga baryayaa waslul sakhiimata qalbi ilaahay in laga baryo sheekha lagu magacaabo alxaafid cumar ibn caliy albazaar sheekha lagu magacaabo albazaar wuxuu leeyahay tarjumo marka uu ka sameeyey sheikh اlislaam ibnu taymiya raxmat ullaahi tacaala calayhi sheikh ulislaam buu ka tarjumay taariikhdiisii waxa uu ahaa kitaabka alaclaam alcaliya fii manaaqib ibni taymiya lagu magacaabaa waa kitaab mabuuca mar baan haysan jiray wuu iga lumila kitaab fiican buu ahaa sheekha wuxuu yidhi cumar bni caliy albazaar anna haada ducaa kaana qaalibu ducaa'ihi raximahu اllah ducada ugu badan ee ibnu taymiya uu ku ducaysan jiray waxay ahayd ducadan wax badan buu sheekhu ka fahmay marka ducada hala xifdiyo oo ha laga faa'iidaysto waa duca runtii aada iyo aada u wanaagsan oo waxyaabo badan markaa kulansatay zamankan khaasatan haddaan soo qaadano arinka rasuulku uu ku ducaystay iyo waslu sakhiimata qalbi maanta qalbigeenna waxyaabo badan baa dadku u qabnaa ama cuqdad baa ku jirta ama xasad baa ku jira ama khiyaano wax u geysaa qofkii qalbigiisa ku jira ilaaha in markaa laga baryo oo aad tiraahdo waslul sakhiimata qalbi ducada ha la xifdiyo culmmadii slkii iyo dadkii wanaagsanaa sidaasay ugu dadaali jireen ducada toddobaatan iyo afaraad can abi umaama wuxuu leeyahay radia allaahu canhu rasuulkeena sal allahu alayhi waaalihi wasalam wuxuu ku ducaysan jiray allahuma inii asaluka min alkhayri allahuma inii allahuma inaa nasaluka min khayri ma sa'alaka minhu nabiyuka muxamadu salى اllahu alayhi wasalam wanacuudu bika min shari ma stacaada minhu nabiyuka muxamadu sala allahu calayhi waaalihi wasalam wa anta almustacaan wacalayka albalaaq walaa xowla walaa quwata ila billah xadiidka tirmidi baa soo saaray kitaabu dacwaat tirmidi aakhirkiisa wuxuu yidhi hada xadiidu xasanu qariib wadacafahu alalbaaniyu fii daciifi tirmidi imaam alalbani wuu daciifiye xadiidkan waa duco wanaagsan laakiin wuxuu leeyahay rasuulka wuxuu ku ducaysan jiray allahuma inii as'aluka rabbiya waxaan ku weydiisan min khayri maa khayrkii uu sa'alaka ku weydiistay minhu xaggiisa nabiyuka muxamedun sala allahu calayhi wasalam wixii khayre nebi moxamed uu ku weydiistay baan ku weydiisanaya maxaa ka fiican laakiin iyadoo waxaa soo mari doonaa ducadan rasuulka ka suganoo saxiixa ah oo caaisha rasuulkeena sal allahu alay wasalam uu ku yidhi calayka bijawaamici adducaa ducooyinka wax kulansada ku dadaa maxaan ku ducaysaa duca uu baray rasuulkeena sal allahu alay wasalam marka noocan oo kale ah wanacuudu bika rabbiya waxaan kaa magangelaynaa min shari maa sharkii uu istacaada minhu xaggiisa kaa magangalay nabiyuka muxamedun sala allahu calayhi wasalam nebi moxamed shartii uu kaa magangalay oo dhan baan kaa magangelaya wa anta adiga rabbiya waxaa tahay almustacaanu kan la kaalmaysto wa calayka dushaadu albalaaqu gaarsiintu ay ahaatay rabbiyow amrii iyo umuurteedoo dhan dushaaday ahaatay rabbiyow walaa xawla xeeladna markaa ma lihin aan cibaado kula nimaanno walaa quwata awoodna ma lihin aan macaasida kaga fogaanno ilaa billaahi rabbi mooye ducadaana markaa culimmadu waxay leeyihiin waa lagu ducaysan karaa waana duca runtii macnaheedu aad iyo aad saxiix uu yahay ariiq kalena ku soo aroortayo iyadoo saxiixay insha allahu tacaala noo iman doontaa ducada toddobaatan iyo shanaad ee rasuulkeena sal allahu alayh wasalam uu ku ducaysan jiray waxa weeyaan wuxuu ohan jiray allahuma inii acuudu bika min shari samci wa min shari basarii wa min shari lisaanii wa min shari qalbii wa min shari maniyatii allaahumma rabbiyow allow innii acuudu bika waxaan kaa magangeli min shari samcii maqalkayga shartiisaan kaa magangelayaa inaan maqlo wax kastood iga xarimtay inaan dhegaha u dhigtoon markaa maqlaan kaa magangelayaa shirkigii baa la mida kufrigii namiimadii dirkii inaan maqlo xantii beentii been abuurkii heesihii inaan dhegaysto ayaan rabbiyow kaa magangelayaa allahuma inii acuudu bika min shari samcii maqalkayga shartiisaan kaa magangeli wa min shari basarii araggayga shartiisaan kaa magangelayaa oo inaan markaa muxaramaadka waxa alle subxaanahu wa tacaala uu xarimay inaan fiiriyo ayaan rabbiga kaa magangelaya waxaad xarimtay baan kaa magangelayaa indhahayga ka leexi waxaad xarimtay inaan fiiriyoon eego wa min shari lisaanii rabbiyow iga ilaaliya waxaan kaa magangelayaa shari lisaanii carabkayga shartiisaan kaa magangeli carabku markaa shar badan buu leeyahay beenta carabkaa lagu sheegaa xanta carabkaa looga hadlaa isku dirka marka dad la isku dirayo waxa ugu weynee markaa dadka laisugu diro waxa weeyaan carabkaa looga hadlaa caydii sidoo kale carabkaa looga hadlaa qadafkii dadkiiyo wax laga sheego ama zina lagu tuuro waa carabkiibaa keena waxyaabahaasoo dhan oo muxaramaadka ah inaad tiraahdo rabbiga waan kaa magangelay carabkayga inuu soo maro oo aan ku hadlo wa min shari lisaani taasaan kaa magangelayaa wa min shari maniyatii baan kaa magangelayaa rabbiyow xubinkayga faraca shartiisaan kaa magangelayaa maniyadu waxay leeyihiin waa farjigaa lagu wadaa xubinkan markaa ilaahay uuna siiyey oo rasuulkeena sal allahu alayh wasalam uu yidhi qofkii ilaaliya laba shay allah subxaanahu wa tacaala isagana jannadiisuu geynayaa yaa laba shay ilaalinaya oo allah subxaanahu wa tacaala jannadiisa la geeyaa buu yihi rasuulkeena sal allahu alayh wasalam aljwafaani waa xubinka faraca weeyaan oo rabbi markaa waxaan kaa magangeli xubinkaa inaan zine ku sameeyo ama liwaad inaan ku sameeyo liwaadka waxaa lagu magacaabo oo ah raggoo wax iska raadiya nacuudu billaahi min dalik ama alistimnaa gacantoo markaa xubinkii inta lagu qabto faraca lagu sameeyo maaragtay qofkii uu ku raaxaysto istimnaa uu ku sameeyo lama ogola allah subxaanaه wa tacaala wuxuu yidhi faman ibtagىa waraaءa dalik faulaa'ika hum اlcaaduun qofkii caadi buu noqonayaa arrimahaasoo dhan marka ilaahay baa laga mangelay ducadan maqalkii ilaahay uu ku siiyey araggii ilaahay uu ku siiyey carabkii ilaahay uu ku siiyey wa min shari qalbii baan ka boodnay wa min shari waxaan kaa magangelayaa qalbii qalbigayga shartiisaan kaa magangeli oo rabbioo markaa qalbigayga waxaad ka ilaalisaa annifaaq rabbio ka ilaali xasad iga ilaali xiqdi rabbio iga ilaali istus iga ilaali kibirkii wuxoo dhan qalbigay ka imanayaan kibir suu danni inaan dadka mala xun markaa maleeyo markasta dad waxaa jira qof kasta ka shakinaya kan muxuu y waxaasuu ka shaqeeya qofka hadduu arko masjidki isagoo in badan imaanaya ama safkii hore soo gelaya waxaa leeyahy qofkan ama dad kale u shaqeeyaay masjidka waxyaabo kale u yimaadaa wa min shari qalbii baan kaa magangelaya qalbigaaga sidoo kale ilaah inuu kaa ilaaliyo alictiqaadaat alfaasida caqiidooyinka aanan wanaagsanayn inay qalbigaaga galaan inaad ilaahay ka magan gasho ilaan caqaadooyin waxaa jira caqaa'id xun ashiica waraafida oo kale caqiidadoodo kale salafkii caqiidada khilaafsan oo kale inuu qalbigaaga ilaahay geliyo inaad ilaahay ka magan gasho waa caqiidadii dadkii wanaagsanaa wasaabiquuna alawaluun ala'immatu alarbaca caqiidadii allah subxaanaه wa tacaala uu siiye ilahay inuu ku wamin shari qalbii wamin shari maniyatii ducadaana markaa waa duca runtii aad iyo aad u wanaagsan oo la doonayo qofka inuu xifdiyo uu ku ducaysto ducada toddobaatan iyo lixaad ee rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam ka sugan ee uu ku ducaysan jiray waxa weeyaan inuu qofku ku ducaysto allaahuma inii acuudu bika min albarasi wاljunuuni wاljudaami wa min sayiءi اlasqaam xadiidka anas baa rasuulkeena sal allahu alayh wasalam ka wariyey anas muddo badan buu rasuulkeena sal allahu alayh wasalam socday isagaa sheegay wuxuu yidhi toban sanaan rasuulka u khidmaynayey afcaasha badanee maalan rasuulka ka sugan ama aqwaasha wanaagsan ee rasuulkeena sal allahu alayh ka sugan saxaabada ugu badan ee rasuulkeena sal allahu alayh wasalam ka warisa buu anas ku jira ila toban sano la socday wax ka dhegaysanayay akhlaaqdiisa wanaagsan buu nooga sheekeeyey wuxuu yidhi weligay rasuulkeena hadal xun iguma dhihin uf iguma dhihin weligay waxaan sameeyeynna waxaan sameeyey maxaad u samayn weysay waxaan sameeyey maxaad u samaysay ma dhihin oaan ku khaldamay haddaa wax inta la ii diray aan samayn waayaya maxaad u samayn weysay muusan i weydiinin kan maxaad u samaysa maxaad u samayn waa waxa ugu badane dadkan loo shaqeeya waa sidaan ula dhaqano weeyaan u fiirso bal adiga qof kula shaqeeya waxaad u dirtay buu markaa gafayaa waad weydiinaysaa waxaad leedaha ruuxan maxaad u samayn weyse waxaadan u dirin hadduu sameeyana waxaad leedaha ruuxan maxaad u samaysay weligay rasuulku ma dhihin uu yihi gacantiisaan taabtay gacantiisa jilaaciisa maa allah sal allahu calayhi waaalihi wasalam aad bay u jilcanayd buu yihi xariir waa ka jilcanay rasuulka udugiis iyo carafkiisuu nooga sheekeeyey miskiga rasuulkeena sal allahu calah wasalam wuxuu yidhi weligay ma carfinin carafka rasuulka wax ka caraf badan anasna waa kan u duceeyey hadda rasuulkeena sal allahu alayhi waaalih wasalam wuxuu yidhi anas ibni maalik marka rasuulku wuxuu ku ducaysan jiray allahuma inii acuudu bika min albarasi rabbiya waxaan kaa magangelayaa baras baras waa cudurka la yaqaanee marka xubnaha dadku ay caddaadaan waa cudur markaa dadku dhibsadaan weeyaan khalqigii oo dhan buu markaa bedelaya suuradii buu qofka ka bedelayaa shakligii oo dhan baa isbedelaya waa cudur marka ilaah laga magangalo weeyaan allahuma inii acuudu bika min albarasi wاljunuuni rabbiya waxaan kaa magangelayaa waalli baan kaa magangeli caqliga inuu iga tago caqligana marka hadduu kaa tago hadde waxaa weeyaan waa cudur aada iyo aada u xun darajaad buu leeyahay marka waalidu hadda aljunuunu funuun bay dhahaan zamankaana waalidu way badatay dad waxaa jira iyaga iswaalay oo daroogo siday u cunayeen habeenkii ma seexanayaan daroogay cunayaan kadib qalbigoodiibaa hallaabaya junuun markaa haddii qofkii iswaalay isaga yaa daweyn kara qof isaga gacantiisa isku waalay ha layska ilaaliyo qofka muslimkaa waxyaabaha qalbigiisa dooriya ilaaha inuu ka baryo weeyaan allahuma inii acuudu bika min albarasi baan kaa magangelayaa baraskana waad ogtihiin waxaa jira kuwa camalkooda wanaagsan ku tawasulay oo rasuulkeena sal allahu alayhi waaalihi wasalam ama nin baa u yimid oo markaa allah subxaanah wa tacaala eh, uu dad buu imtixaamayey nin baa loo soo diray malag iska soo dhigay ninkii baraska qabe waa ku u yimid oo uu yidhi maxaad adduunyada ugu jeceshahay ilaahay inuu waxaan iga tagsiiyo ilaaha baan kuu baryayaaye markaa wuxuu yidhi ilaah inuu kaa tagsiiyo waa kii loo baryey cudurkiibaa markaa ilaahay uu ka tagsiiyey ninkiibaa haddana zaman kale isagoo la imtixaamayo loo soo diray isagoo qof dhibaataysan camala uu yidhi haddee nin waa sidaasaan ahay soomaad ahay nin sidaasa ilaahay caafimaad buu ku siiyey maalkan wax iga sii waa kan yidhi had aniga kuma garanayo uu yidhi ilaahay sidaad ahayd ilaah kugu soo celiyo maxaad ugu jeceshaa layidhi qofkaa markaa baraska qabay ilaahay inuu u siiyo jir quruxsan oo dadka aynan iga cararin dadka baras qaab hadaba dadka qaarkii ma salaamayaan haddana asalaamu calaykum kor buu ka salaamaya isagoo waxba aynan ka soo gaaraynin marka baraska waa cudur xun weeyaan waljunuuni iyo waalli baan rabbay oo kaa magangelayaa iyo waljudaami juudaan baan ka magangelayaa maradkaana waa marad aad iyo aada u xun weeyaan qofka xubnaha gogo-aya juudaanka markuu ku dhaco lugihii baa go-aya cadiyihii baa baxaya farihii oo dhan baa ka go-aya lugta baa soo haraysa haddana way sii soconaysaa jirkii oo dhan buu markaa cunaya waa cudur aad iyo aad u xun wa min sayi'i alasqaami cudurada kuwooda ugu xunxun baan rabbiga kaa magangelaya waa duco fiican weeyaan amraadda markaa oo khatiirada ama kansar ha ahaado ama sokor ha ahaato ama dhiikar ha ahaado ama waxyaabaha maalmahan jira ariska lagu magacaabay h i v-ga ilaah in laga magangalo sayi lagu ducayso subax iyo galab weyaan ilaahay laga baryo mararka juudaanka rasuulkeena sal allahu alayh wasalam wakhtiyo waxaa jira uu sheegay habeeno mararka juudaanka uu yimaado soo dego ayaa jira wakhtiyada hadda rasuulkeena sal allahu alay waslam wuxuu yidhi yaanan xijaame iyaanan isku samaynin toobitaanka yaanan isku samaynin maalintaa maxaa yeelay waa maalin baraska iyo juudaanka iyo cudurada xun baa yimaada in laska ilaaliyo maalmaha axaadii kusoo aroortay insha allahu tacaala mar baan soo guurin doonaa wa min sayi asqaam marka cuduradaas waxa weeyaan rasuulkeena sal allahu alayhi waaalihi wasalam wuu ka magangeli jiray waxaa laga fahmayaa rasuulkeena sal allahu alayh wasalam caafimaadka iyo muhiimadiisa sida uu ummadan ugu bayaamiyey ilaahay cudurada xun ilahay inay ka magan waayo cuduradaada kugu dhacan haddaa ilahay ma caabudi kartid baras hadduu kugu dhaco qofkii dadku ka cararaya masaajidadii ma iman karo waali hadday kugu dhacdo hadee qalbi ma haysid ilahay ku caabudo juudaankii waa sidii oo kale cuduradan xunxun markay kugu dhacaan qofka isagaaba shaki sii qaadi siduu usoo socdo dadka qaarkii waxaa laga yaaba inay isdilaan cudur yaroo ku dhacay inuu qofkii dhaho markaa ma aniga keligii unbaa markaa ummadaha maxaa keliga laiga soo doortay cudurkan maxaa ii keenay ha la ilaaliyo qaarkood haddee waxa weeyaan waa qadar bay ku yimaadaan sida baraska iyo junuunkao kale waxay ku yimaadaan iyo juudaamka qadarkii ilaahay bay ku yimaadaan ilaah hadduu kuu qoray laakiin ilaah laga magan cuduradan kalena sayi isqaami qaarkood ama waallidoo kalena waxay ku timaadaa dadka qaarkii iyagaa waalli isku rida waxyaaba badanoo waxaa jira ama takhaatiirtii culimmadu ay ka digeen muskirka waxyaabaha qalbiga bedela jaadkaa ka mida dadku waa ku waashaan khamrigaa ka mida xashiishadaa ka mida bahashaan hadda dadka lagu imtixaamay ee dadka qaarkii guryaha ay dhigteen shiishada lagu magacaabo baa ka mida oo derbiyadii lala fadhiyo hoteeladii lala fadhiyo haweenkii loo furayo haween badan baa guryahoodii kaga baxay arrimaha oo lagu fasahaadiyey haweeney marwo ahayd oo toddoba ilmood haysatay ama wax la mido shan iyo toban sano la qabay baa marka guryihii shiisho darteed inta loo kaxeeyey baa guryihii looga saaray nacuudu billahi min daalik arrimaha walaala yaan laga ganacsanin dadka ka ganacsadee keena ha loo naseexeeyo walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxiha junuunka dadka qaarkii marka iyagaasu keena wa min sayi'i asqaamina hadda cudurada aan sheegnoo kale dadka aidiska qaarkood dadka iyagaasu keena wixii alle subxaana wa tacaala uu ku xalaaleeyey haddaad ku gaabsato cudurkaa miyuu kugu dhici laa kugu dhici maayo waxa ugu weyna laga qaado zinada weeyaan adduunyada uu ku badan yahay waxyaabaha looga badbaado waxaa ka mid a qofka muslimka guur xalaal inuu raadsado khaasatan markuu dhallin yar yahay rasuulkeena sal allahu alah wasalam wuxuu yidhi xadiidkii cabdullahi bni mascuud fi صaxiixayn ya macshar الshabaab aw fi صaxiixi muslim ya macshar الshabaab man istaطaaca minkum اlba'ata falyatazawaj fainahu aqadu lilbasar waaxsanu lilfarj waman lam yastatic facalayhi bisowm fainahu lahu wijaa qofka markaa awooda baaada ha guursado maxaa yeele baaadii fawaaid badan baa laga helaya xubinkiisii faraca meel buu helayaa meel xun la aadi maayo indhihii way u laabmayaan qofkaanan awoodin miyaa guur rasuulkeena sal allahu alah wasalam wuxuu yidhi ha soomo soomkii waxay u noqonaysaa dhufaan shahwadii o dhan baa ka cibaadadii rabbina wuu ku jiraayo ajir baa laga siinayaa qofkii ilaahay maalin hal maalin ilaahay dartii u sooma ilaahay wejigiisa naar buu ka fogeeya arrimaha markaa lagu dadaalo ducada waa duco aada i wanaagsanoo rasuulkeena sal allahu calayhi waaalihi wasalam anas ibni maalik baa ka warinaya allahuma inii acuudu bika min albarasi wاljunuuni wاljudaami wa min sayi'i اlasqaami buu ku ducaysan jiray rasuulkeena sal allahu calayhi waaalihi wasalam ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu caafimaadna siiyo cudurada xunxunna ilaaha uu naga ilaaliyo wsal allah wslm calaa nabiyina mxamed wcalى aalihi waasxaabihi ajmaciin